alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati اlbaqara ayaynu ku soo jirnay khaasaan waxaa inoogu dembeeyey aayadda afariyo siddeetan shan iyo siddeetan iyo lixiyo siddeetan macnaha guud waa tilmaannay aayaddan shan iyo siddeetanaad waxaa ku jira in allah ku yidhi reer banu israa'iil afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd kitaabka wax ka mida kitaabkii towraadeed wax ka mida miyaa rumaynaysaan wax ka midana miyaa ka gaaloobaysaan oo ka kufriyaysaan yacni waxaa laga soo qaaday waxay ku camal faleen inay rumeeyeen wixii ay camalfalkooda ka tageen oo ah markaa reebista laga reebay inay islaayaan oo qaarkoodba qaarka kala dilaan qaarkoodna qaarka kale guryahooda ka saaraan qaarkoodna qaarka kale ay qafaashaan taasna camalkeedii waa ka tageen tegistay camalkeedii ka tageen baa lagu itlaaqay kufri inay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan waxaa loo jeedaa mar haddaynay inkirin waxaa laga tilmaamayaa camalfalka tegista ay ka tageen ashyaada camaliga ah inay tahay kufrun duuna kufrin ama kufrun camaliyun duuna alkufri alakbar kufri camaliya oo ka sokeeya kufrigii weynaanshaha badnaa marka la odhanaayo kufrun camaliyun looma jeedo camal laguma gaaloobo oo acmaasha qaar waa lagu gaaloobaa cinda ahli sunnati waljamaca bilijmac waa la ysku waafaqsan yahay acmaasha bacdi ka mida oo mukafir bidaatiha inay jirto waa biijmaaci ahli sunnati waljamaca laakiin culamada ahli sunne qaarkood markay odhanayaan kufri camali muraadkoodu ma aha camal laguma gaaloobe waxay u jeedaan in waxa weeye ay ka tilmaamayaan kufrun duuna kufrin inuu marka uu yahay shayga kufran camaliyun odhanayaan yacni saas yadaa bay markaa uga jeedaan haddii cid ahlu sunni ay isticmaasho waa yahay tuuminuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd culammada qaarkoodu markaa tilmaamay markaa kufrigan in looga jeedo kufran duuna kufrin markaa u daliishadayna waa jiraan oo culamada ahlu sunne ka mid a daa'ifa min ahli cilmi oo u soo qaateen adilo kalena waa leedahay oo kufrigu inuu qaybsamo akbar iyo asqar u qaybsamo adilo badan bay leedahay waxaa ka mid a ah xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam ee muslim saxiixa ku soo wariyey isnataani fi nnaasi huma bihim kufrun altacnu fi nnasabi waalniyaaxatu cala almayit laba khaslo ama laba sifo oo dadka ku sugan yacni dad badan ku sugan nooc kufriya ku jira labadaasi waa maxay waa atacnu fi nasab nasabka dadka in la duro oo la dacniyo wa nasabkooda wax laga sheego wanniyaaxatu cala almeyit iyo maydka in loo baroorto marka labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku itlaaqay kufri waxaana loo jeedaa kufrun duuna kufrin baa loo jeedaa kufri asqar ayaa laga tilmaamaya wakada xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam ee culamada qaar ay quweeyeen man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak waxaa loo jeedaa kufri asqar baa loo jeedaa ama kufrun duuna kufrin yacni kufri aan milladda bilkulliya lagaga baxayn ayaa markaa loo jeedaa waxaa la mida xadiiska markaa sheegaaya man iddacaa ilaa gayri abiihi wa huwa yaclamu annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraam riwaayadka qaar waxaa ku soo arooray faqad kafar waxaa loo jeedaa yacni marka abaalkadar uu ka kufriyey xaqii aabbaha marka waa kufrun duuna kufrin markuu nebigu yidhi xadiiska saxiixa bukhaariyo muslim ay soo wariyeen ya macshar nisaa'i tasaddaqna fa innii ra'aytu aksara kunna min ahli innaar qaaluu bima ya rasuula allah qaala bikufrihinna qaala yakfurna billah qaala yakfurna alcashiira riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bikufrihinna yacni dumarka wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ahlu naarka inay ugu badan yihiin ayuu markaa sheegay markaa sadaqad baxsada bimacnaa sadaqaddu waxay markaa difaac ka tahay yacni markaa naartii waa yahay maxaan markaa naarta ugu badannay bay ku yidhaahdeen rasuulka sala allahu alayh wasalam riwaayaadka qaar waxay sheegaysaa takfurna alcashiira wa tugsirna allacna ninka xaqiisa ayaa ka kufrinaysaan oo ka abaalka daraysaan lacnadda iyo cayd iyo habaarkana waa farabadinaysaan riwaayaadka qaarna waxay sheegeen bikufrihinna ayakfurna billaah qulna ayakfurna billaah qaala yakfurna alcashiira marka waxa weye calaa kulli xaal adilo badan bay leedahay inuu jiro kufrun duuna kufrin oo kufrigu maraatib u saaxiib yahay kufri akbar iyo kufri duuna dalik aan milada bilkuliya laga baxay inay jiraan labadu waa jiraan shay markaa shareecada ka mida oo macluum min addiin bidaruura ah walow mas'ala waaxida ha noqotee qofku hadduu inkiro oo u dafiro milada bilkuliy uga baxaya isagu yani masala masaaisha shareecada ka mida oo macluum min addiin bidaruura ah hadduu inkiro oo u dafiro waa gaaloobayaa xaraf qur'aanka ka mida oo laysku waafaqsan yahay hadduu dafiro waa gaaloobayaa milladda waa ka baxaya bilkulliya waata saxaabada qaar laga soo wariyay inay yidhaahdeen man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac xaraf qur'aanka ka mida qofka ka gaaloobaa aanka dhammaantii waa ka gaaloobay waataysaa yidhahdeen allah wuxuu inoo sheegayaa cidda markaa kitaabka wax ka mida ah, rumaysa wax ka midana ka kufrida in abaalmarintiisu ay tahay keliya in adduunyada uu ku dulloobo aakhirana cadaabka ugu daran loo celiyo marka calaa kulli xaal haddii shay kitaabkii ka mida ah ay dafirayeen waxay noqonaysaa kufrigan inuu akbar ahaa bay noqonaysaa haddaynay dafirayn ee ashyaada markaa camal ahaanuna ay u khilaafeen oo macaasi ay la yimaadeen gaalnimo ka sokayso oo kufri akbara ayna la iman waxaa lagu xambaarayaa markaa kufrun duuna kufrin baa lagu xambaarayaa laakiin inkaarkii ay inkirayeen rajmiga ay inkirayeen isagoo kitaabkooda ku sugan waxay ahayd kufri akbar yacni marka ayay ahayd wakada wax markaa sharaaicdoodii ka mid ah oo ay garanayeen oo macluum min addiin bidaruura ah yacni hadday inkiraanna iyadana markaa gaalnimadii weyneyd bay noqonaysaa marka calaa haada waxay noqonaysaa haddii camalkanun ay khilaafeenna waxa weeye waa macaasi kufriga ka sokaysa akbarka ah oo kufrun duuna kufri noqonaysa haddii markaa waxa waxaweye laga tilmaamayo ashyaadii ay inkirayeen oo shareecadooda ka mid ahaydna waxay noqonaysaa kufri akbara in loo jeedo qariinana waxaa noqon kartaa wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab marka cadaabka ka ugu daran cidda loo celinayaana waa cidda kufri akbara la timi oo milada bilkuliya uga baxday marka labada noocba way sameeyeen nooc ay camal ahaan u khilaafeen oo furuucdooda camaligaa ka mida yacni furuucdooda camaliga ashyaa ka mida inay markaa camal ahaan u khilaafeen oo macaasi la yimaadeen sida islaynta iyo dilka iyo guryaha inay iska saareen iyo wax la mid mida iyagaan marka waxaa dafirin iyo ashyaa kitaabkoodii ku taallay inay inkirayeen oo dafirayeen sida rajmiga iyo ashyaa kaleba iyo sifada nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam marka waxa weye calaa kulli xaal labada noocba waa markaa ku rumoobi kartaa laakiin qarina waxaa noqon karta akbarka in loo sii jeedo wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab culamada sida kale u daliishatayna waxaa ka mid a ibnu rajab alxambali kitaabkiisa yacni fatxulbaariga ah ee uu ku sharxaayo saxiixulbukhaariga qeybtiisa iimaanka ku saabsan iyo culamo kale allah waxau yihi waida akhadnaa miihaaqakum laa tasfikuuna dimaa'akum ay wadkuruu xusa oo sheega id akhadnaa goortaanu qaadnay miihaaqakum ballankiinni aanu qaadnay waa ballanka dhaarta lagu adkeeyey wa qulnaa aanu nidhi laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigaggiinna yacnii ha daadinina waa nafyun yuraadu bihi annahyu siiqadu waa diidmo looga jeedo nahyi laga reebaayo turiiquunaha haddaadinina biqatli bacdikum bacda dilka qaarkiinba qaarka kala dilaayo ha ku daadinina dhiigaggiinna walaa tukhrijuuna ma saaraysaan yacni ha saarina anfusakum nafihiinna min diyaarikum guryihiinna ha ka saarina bimacnaa qaarkiinba qaarka kale yaanu ka saarin mar haddaa isku diin tihiin waxaa ka dhigan tihiin isku nafa inaad tihiin baa ka dhigan tihiin marka qaarkiinba qaarka kale yaanu dilin oo dhiiggiisa daadin qaarkiinna qaarka kale yaanu guryaha ka saarin laa yukhriju ka saari maayo yacni yaanu ka saarin bacdukum bacdan min daari qaarkiinba qaarka kale yaanu gurigiisa yaanu ka saarin baa macnuhu u dhacaya uma aqrartum intaa dabadeed saa u aqirteen qabiltum dalika almiithaaq waa aqbasheen oo waa oggolaateen ballankaa la adkeeye dhaarta lagu adkeeyey wa antum tashhaduun waxaa qirteen oo aqbasheen walxaal antum idinku tashhaduuna aa ku markhaati furaysaan calaa anfusikum nafihinna aa ku markhaati furaysaan oo a og tihiin inaad saas samayseen uma antum intaa dabadeed idinku haulaai yaa haulaa'i kuwii naasow taqatuluuna anfusakum nafihiinna waa oo waa dilaysaan bimacnaa qaarkiinbaa qaarka kale dilaaya haaulaa'i waxaa loo jeedaa munaado inay tahay oo waxa uu maray marka jalaaldiin asiyuuti in xarfunidaadii la xadfay oo la qadaraayo yaa haaulaa'i saasuu markaa maray wejiga caynkaasana asiibaweyhi ogola waa mas'alo carabi ahaan la ysku khilaafsan yahay ama naxwo ahaan la ysku khilaafsan yahay weyi laakiin bacdi ayaa ogol qolyaha ogol dariiqadooda ayuu markaa sidaas yadaa u maray qolyaha haddaba aan ogolayn maxay marayaan oo aayadda ay ku fasirayaan waxay marayaan qaarkood inay yidhaahdeen haa ulaa'i waxa markaa laga tilmaamayaa ay milu haaulaa'i kuwaasi baa la mid ahaateen summa antum idinku haaulaa'i ay mislu haaulaa'i kuwaasi hore ee qaarkoodba qaarka kale dhiigagooda daadinayeen qaarkoodba qaarka kale nafahooda dilaayeen e qaarkoodna ay markaa guryahooda ka saarayeen kuwa kale kuwaasaa la mid ahaateen kuwiinan banu israa'iilkaee hadda jooga wejigaa qaar baa maro mithlu in loo qadarayo min baabi xadfi lmudaaf tahay waa weji weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo haaulaa'i waxaa lagu xambaarayaa mawsuul inay tahay oo la yidhaahdo antum idinku haaulaa'i kuwii baad tihiin taqatuluuna anfusakum laakiin taasna waxa weeye qorada basriyiintu ma ogola hadday haa la socoto in is mawsuul laga dhigo laakiin kuufiyiinta ayaa ogol amaba qaarkood ayaa ogol saddexa wajaa jira uma antum idinku intaa dabadeed idinku haaulaa'i ayaa haulaai kuwii naasow taqatuluuna waa dilaysaan anfusakum nafihiinna ayaa dilaysaan waxaa ku dilaysaan biqatli bacdikum bacdaa qaarkiinba qaarka kale inuu dilo ayaa nafihiinni ku dilaysaan oo mar hadday isku diin tihiin waxay ka dhigan tahay dilka qaarkiin qaarka kale dilo inaa idinku nafihiinni disheen baa ka dhigan tihiin wa tukhrijuuna waa bixinaysaan oo waa saaraysaan fariiqan koox kooxdaasoo minkum idinka idinka mida min diyaarihim guryahoodii baa ka saaraysaan oo ka bixinaysaan tadaaharuuna calayhim bilithmi waalcudwaan ay tatadaaharuuna xaala markaa iskaalmaysanaysaan oo iscaawinaysaan yacni calayhim iyaga dushooda ay isu kaashanaysaan oo isu taageersanaysaan oo isu kaalmaysanaysaan si aa u dhibaataysaan bilismi xaalaad dembi ku dheehan tihiin yacni jalaaldiin asuyuudi waynaga sheegnay kitaabka jalaalaynku qiraa'ada u asalka ah ee uu fasirayaa asal ahaan inay tahay ghaaliban abu camar oo aynay caasim ahayn waayo zamanka jalaadiin almaxalli iyo jalaadiin asuyuudi ay joogeen masar ay joogeen qiraa'ada caasim muntashir kumay ahayn oo may faafsanayn masar mid ku badan oo laga akhriyo may ahayn waxaa laga akhrin jiray abu camar iyo naafic baa laga akhrin jiray markii siyuudi dhintay dabadeed bacdaha bimudda ayaa marka qiraa'adii caasim yacni qoladii cusmaaniyiintu keeneen markii cusmaaniyiintu sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii hijiriga ay qabsadeen masar ay qabsadeen bay qiraa'ada caasim ku faafiyeen qiraa'ada caasim faafinteedana aad bay uga qayb qaateen qolada cusmaaniyiintu iyagoo ka eegaaya abu xaniifa ayaa caasim akhrin jiray amaba caasim la kulmay waa yahay marka tadaaharuuna waa adiga arka inay marka idinku qoran tahay tafsiirka dhexdiisa qawseynka waa inay ku jirto tadaaharuuna oo da-du shidan tahay marka labadii ta-ood asalku wuxuu ahaa tatadaaharuuna oo laba ta-ood ah labadaas ood markay kulmaanna luqada carbeed waxa bannaan in labadaba la isbaatiyo la daayo oo yacni aan markaa idqaam la gelin waxaa kaloo bannaan da'da in lagu shido waxaa kaloo bannaan carabi ahaan labada to-ood mid in la xadfo waa saddex weji waa tu odhanaya ibnu maalik wamaa bita'in ibtudi qad yuqtasar calaa taa fiihi katabayanu lcibar saa waa ka odhanaya wixii laba to-ood lagu bilaabo waxaa lagu kaaftoomaa waqtiyada qaarkood labada tacood mid ka mida ta kalena waa la xadfaa tusaalaheedu waa oo kale wey marka qiraa'ada marka waxa weeye quraada qaarkood way xadfeen ta'da waxay akhriyeen yani marka xadaf bay akhriyeen tadaaharuuna waana sida marka waxa weeye caasim wahayruhu ay akhrinayaan tadaaharuuna biduuni idqaam sidanna waxay tahay tadaaharuuna oo waxaa akhriyey markaa quraada qaarkood baa akhriyey oo quraa'u sabcaha ka mid a abu camar wakayruha ay ka mid yihiin oo labadii ta-ood baa markaa ta'dii dambe waxaa loo bedelay ba dabeedna ba'da ba'da lagu idqaamay fiihi idqaamu taayi waxaa ku sugan ta'da in lagu idqaamay fil asli asalka ta ahayd fi daa'i da'da lagu idqaamay sida loogu idqaamayna waxay tahay ta'dii baa da' loo bedelayaa ila wayna isku nooc noqdaan labada la isku shadayaaye marka ta'dii da' loo bedelo ayaa dabeedna dada dada lagu idqaamaya waxaa la yidhahdaa tawjiih baa la yidhahdaa wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugan altakfiifu calaa xadfiha yacnii khafiifinta la khafiifinayaan la shadaynin calaa xadfiha ay maca xadfiha in la xadfaayo lala qabo tatacaawanuuna ayaa macnaheedu noqonaya sida idiin qoran tatadaaharuuna macnaheedu marka waxay tahay tatacaawanuuna tadaaharuuna iyo tadaaharuuna oo tatadaaharuuna macnuhu u dhacayo labadaba macnahoodu waa isku macnee waxay la macno tahay tatacaawanuuna waa iskaalmaysanaysaan oo waxay isu kaashanaysaan calayhim yaga korkooda si aa u laysaan kuwii naa kale guryahana uga saartaan bilismi xaalaa dembi ku dheehantihiin multabisiina bilismi ama mutalabbisiina bilismi labada waa la odhan karaa dembi xaala ku dheehantihiin bilmacsiyati macsiya aa ku dheehantihiin walcudwaani iyo xadgudub aa ku dheehantihiin aulmi ulmi aa ku dheehantihiin xadgudubkuna waa ulmi wain yatuukum usaara hadday idin yimaadaan qaar lasoo qafaashay oo reer banu israa'iil ka midi wa fii qiraa'atin asra qiraa'o kalena asraa baa ku sugnayde waana isla macna labaduba waa jamac asiir waa ka lasoo qafaashay waa mufrad asra iyo usaara labaduba waa jamac oo waa jamcu taksiir weeyaan jamcu taksiir weeye culamada qaar waxay yidhahdeen labaduba waa jamcu asiir culamada qaarna waxay yidhaahdeen may asra ayaa jamcu asiir ah usaarana asra baa la sii jamciyo waa jamculjamci alkhatbu sahlun ama jamcu jamcin ha noqoto ama markaa labaduba jamcu asiirin ha noqdeene waa jamc weeye wain yaatuukum usaara tufaaduhum asiirna waa maxay waa ma'suur waa mid la soo xidhay mashduudun bilisaar waxaa lagu xidhay yacni waxa weeye liidkii ama markaa waxa weeye yacni idiintii ama markaa waxa weeye liid yar oo haraga ayaa markaa lagu xidhay kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa yacni marka isaar la yidhaahdaa oo waxaa caadadu ahayd marka qofka la soo qafaasho haraggaa yar liidka ah ee bimacnaa la jeexay yacni ama idiintaasaa markaysaa lagu soo xidhi jiray wain yatukum sara tufaaduuhum tafduuhum iyo tufaaduuhum waa laba qiraa'o tafduuhum dabcadaha qaarkood tufduuhum baa ku dhacday waana khata mabaciya weeyi tafduuhum waa hulaasigii weeyi waa furanaysan wa fii qiraa'atin tufaaduuhum qiraa'o kalena waxaa ku sugnayd tufaaduuhum mufaacalada loogama jeedo labada darafba inay ka dhacaysee waxaa laga tilmaamaya daraf keliya inay ka dhacayso marka bimacna baa loo jeeda tunqiduuhum waa badbaadinaysaanoo min alasri qafaaladka lasoo qafaashaa ka badbaadinaysaan waxaa ku badbaadinaysaan oo kusoo furanaysaan bilmaali maali aw hayrihi ama wax kala kusoo furanaysaan aw hayrihi ama wax kala kusoo furanaysaan wa huwa mima cuhida ilaykum waxaynu ka mid yahay wixii laydinkula ballamay ayuu ka mid yahay haddaa aragtaan cid reer banu israa'iil ka mida oo lasoo qafaashay inaad furataan waxay ka mid tahay wixii laydinkula ballamay wa huwa ay sha'nu arrinku muxaramun calaykum xaaraan buu idinka yahay weeye ikhraajuhum saaristoodu huwa damiiru sha'nin buu noqonayaa damiiru sha'nigana jumla lagaga khabra jumladan baa markaa khabarka ah oo ikhraajka dambeeya ayaa mubtada ah muxaramun calaykumna waa khabar muqadamah jumladaas ismiyada ah ayaa lagaga khabraya awjuh kale culamada qaar waa mareen oo inay yidhaahdaan wa huwa ikhraajku ikhraajka xaggee lagu sheegay wa tukhrijuuna lagu sheegay wa huwa ikhraajku muxaramun calaykum mid laydinka xaaraantinimeeyey weeye huwa oo ikhraajka ah ka bedelo ikhraajuhum saaristoodaa markaa laydinka xaaraantinimeeyey wejigaana culammada qaarkood baa maray laakiin waxay qadimaan culammadu in markaa damiiru shani loo fasiro damiiru shaniguna damaa'irta kale ashyaa buu kaga duwan yahay ilaa shan shay ayuu kaga duwan yahay waxaana ka mida jumlo in lagaa khabro wa huwa ayu sha'nu arrinku muxaramun calaykum mid laydinka xaaraantinimeeyey weeye ikhraajuhum saaristoodu sidaa weeyaan shanigu mutasilun biqowlihi wuxuu la xidhiidhsan yahay hadalkiisa allah uu yidhi wa tukhrijuuna waa bixinaysaan ayuu la xidhiidhsan yahay waljumlatu baynahumaa jumlada labadooda u dhaxaysaana ictiraadun waa jumlo yacni muctarido ah oo soo kala dhex gashay yacni hadalkii isku xidhnaa ayay markaa dhex taallaa jumlada markaa muctaridada ah maxal icraabta kuma lehee waxaa laga tilmaamayaa waa jumladan shardiyada ah iyo jawaabteeda wain ya'tuukum usaara tufaaduuhum taasaa muctarido ah ay kamaa xurima tarku lfidaa'i sida laydinka xaaraantinimeeyey fidaaga inaa ka tagtaan oo fidaa la'aan inaad ku daysaan sida laydinka xarimay ayaa tanna laydinka xarimay oo ah inaad guryaha ka saartaan marka labadii shay ee labadaba laydinka xaaraantinimeeyaa midna qaadateen midna ka tagteen wa kaanat quraydatu xaalafu laws qurayda waxay ahayd waa qabiil markaa ka mida qabaaishii yahuudeed ka mid a madiine duleedkeedana degganayd qabiilada aws la yidhaahday carabta ah bay la gaashaanbuuroobeen oo xulafo la noqdeen wannadiiru qolada kale nadiir la yidhaahdaana waa qabiil kale oo qabaa'ishii yahuudeed ka mide waxay iyaguna la xulafoobeen alkhasraj qabiilka kale carbeed ee khasraj la odhan jiray waa laba qabiil oo walaalo ah ibnaa qayla la odhan jiray aws iyo khasraj waa laba qabiil oo walaalo ah waxaanay ka mid ahaayeen qoladii saba bay ka soo jeedaan reer saba markii la googooyey bay iyaguna halkaa u falliidheen qolyo kalena meelo kale u falliidheen qaar shaam iyo xaggaa u falliidha yacni iyo qaar meelo kale u falliidhaba fajacalnaahum axaadiisa wamazaqnaahum kulla mumazaq ya yacni waxaanu ka yeellay qaar sheekooyin u saaxiib oo laga sheekaystaanu ka yeellay waana googoyno waa jarjarnay googoyn baanu googoynay marka qoloba gees bay u fallidhay marka ibnaha qayla oo awsiya iyo khasraj ah iyagu waxay usoo fallidheen xaggaa iyo yacni madiina marka reer madiinay noqdeen madiinay degeen colaadana waa ka dhexayn jireen oo way isleyn jireen qolada yuhuudduna deris bay la ahayd marka yuhuuddu waagaas hore gaar isumay bixin jirin awooday gaar isku daafacaan oo gaar isu taagaan may lahayn waxay ku kala qaybsanaayeen labadaa qolay la kala xulafoobeen oo qolana la gaashaanburowday aws qolana khasraj hadday labada qolo islaayaan iyaguna labada saf bay soo geli jireen markaasay dabeedna iyaguna islayn jireen ya labadaa qole islaynayaan bay iyaguna markaa sababtooda isku laynayaan marka dagaalku dhammaado ayaa wixii la qafaashay ee reer banu israa'iil ah xagga iyo xaggaba si isku mid ay usoo wada furan jireen intay isu yimaadaan ya markaasay odhan jireen yacni waa inaynu furannaa yacni innagoo kitaabkii ku dhaqmayna fakana kullu fariiqin waxay ahaa fa kaana kullu fariiqin waxay ahaayeen koox kastaaba yuqaatilu maca xulafaa'ihi qaar la dagaal gala oo la dirira la dagaal gala maca xulafaa'ihi kuwa xulafadiisa ama gaashaanbuurtiisa ah wa yukharibu diyaarahum waxaanu kharibaayey guryahoodii buu kharibaayeen yacni guryihii qolada kale wa yukhrijuhum waana ka saaraayey faidaa usiruu marka la qafaasho fadowhum way furan jireen wa kaanuu waxay ahaan jireen idaa su'iluu marka la weydiiyo lima tuqaatiluunahum maxaa ula dagaalamaysaan marka hore watafduunahum marka dambena u furanaysaan marka la weydiiyo qaaluu waxay odhan jireen umirnaa bilfidaa'i waxaa nala amray inaanu furanno oo aanaan furasho aan iyo madax furad la'aan aanaan ku dayin baa nala amray mm, saasaa nala faray fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa falima tuqaatiluunahum haddaa marka hore maxaa ula dagaalamaysaan ila dagaalkaba waa laydiin diiday inaa qaarkiinba qaarka kale la dagaalamaan waa laydiin diiday sida markaa furasho la'aanta inaa ku daysaan laydiin diiday ayaa inaa la dagaalantaan guryahana ka saartaan laydiin diiday maxaa tanna markaa uga tagteen fa yaquuluuna waxay odhanayaan xayaa an yustadalla xulafaa'una xishoood aanu ka xishoonayno daraaddeed kuwii xulafada yada ahaa in la dullaysto aanu ka xishoonayno ayaanu ula dagaalamaynaa waxaanu isleenahay dee baqaha bari kara cidda idinla jeeniga ah yaan markaa la jebinayno ceebtu raacin baan isleenahay qaala tacaala allah waxa uu yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaab afatu'minuuna miyaa rumaynaysaan bibacdi ilkitaabi kitaabka wax ka mida miyaa rumaynaysaan kitaabkii towraadeed wa huwa alfidaau waa furashada marka waxa weeye la furanaayo yacni miyaa ku camal falaysaan wa takfuruuna bibacdin qayb kitaabkii ka midana miyaa ka tegaysaan camalfalkiisa wa huwa tarkulqatli waa in dilka laga tago yacni qaarkiin qaarka kale dilaayo walikhraaji iyo saarista in laga tago qaarkiinba qaarka kale ka saaraya guryaha waalmudaaharati iyo kaashiga laysu kaashanayo laysu kaalmaysanaayo si dembi ah yacni markaa qaarkiin qaarka kale loo kaalmaysanaayo yacni si loo dhibaateeyo in laga tago intaasoo dhan weeye kitaabka futuuxaadka waa xashiyada jamalka ah nuskhada muxaqaqada ah dabdi ahaan waxaa ku dhacay tarkulqatli sida saxdaabay bay u qoreenoo waa hoos dhigeen qatliga waalikhraaju walmudaaharatu labadaba waa godeen waana qalad sabaabkuna waxay tahay in waxaweeye markaa lahoos dhigo in la hoos dhigo ayay markaa tahay wejay yeelan lahayd hadday kordhigi lahaayeen oo waxay noqon lahayd markaa masder loo idaafeeyey mafcuulkiisiiyo maxalkaa laga cadfaa la odhan lahaa waaliikhraaja waalmudaaharata marka la yidhaahdo laakiin godaalka ay godeen ee marka ay dabdiyeen labada dambe inay godan yihiin iyagoo mudaafu ku cadfan waa arrin markaysa markaa yacni markaa sabqu qalam ah oo waxa weeye qoladii muxaqiqiinta yani ka baxsatay fama jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati addunya maada naafiyo iyo istifhaamiya labaduba ku bannaan yihiin naafiyada ayaa la hormariyey marka naafiyo la yidhaahdo waxay noqonaysaa maada naafiyada mubtada ah jazaau man baa markaa khabarkii ah ilaa khizyun khizyun waa laga beddelaya wejiga kale waxay tahay in lahay waa istifaamiyo aan ku horayno iyada istifaamiyadu waxay noqonaysaa jazaa-u inuu marka mubtadihii yahay khizyuna lagaa khabraayo ma adana camalkeedii u buray maadaama markaysa markaa waxaan yacni yani ilaa marka ay timi oo waxa weeye nafyigii intiqaad ku dhacay famaa jazaau man kii abaalmarintiisu maxay ahaatay ayu shayin jazaau man maxay bay ahaatay kii abaalmarintiisu yafcalu dalika sidaas samaynaayo minkum xaalu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli maahe wax kale miyay ahaatay ma ahaan baa loo jeedaa waa istifhaamun waa su-aal macnuhu u dhacaayo nafyi u dhacaayo marka ma'aalka nafyigu markaa noqonaya laakiin marka hore nafyi quman maaha calaa haada wejiga kale waxay tahay in la famaa jazaau man kii abaalmarintiisu may ahaanin yafcalu dalika sidaa samaynaayo minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dullin maahee wax kale ma ahan hawaanun wa dullun waa isla macni waa dulli weeyi waa liidasho iyo dulli fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada gudaheeda ay ku dulloobaan waqad khazuu waa dulloobeen biqatli quraydata wa nafyi nadiir waxay ku dulloobeen yacni qurayda dilkii la laayiyey oo la dilay iyo wa nafyi nadiir nadiir eh, masaafurintii la masaafuriyey oo dhulkoodii laga eriyey ila shaami loo eriyey khazuu baa loo dabdinay fadfariga xaashiyadiisa waxaa ku dhacday ou xagga hoose iyo xagga sareba ku qoray yacni kha'da inuu goday mawdica hoose iyo mawdica sareba dabdiga saasuu u dabdiyey waana khalad sax ma aha waayo khaziya ayay marka ahayd khaziye markay ahaydna khadu waa kor dhignayd muqayaru siiqana laga dhigi maayo yacni ficilku waa laazim ficilku laazim weeyo mutacaddi ma aha mar haddaanu mutacaddi ahayn muqayaru siiqo yacni markaa lagama dhigaayo marka khazuu weeye dabdiga caynkaasana xaashiyada jamalku waaba saxayaayo xuruuf buu ku dabdinayaa xagga hoose bifatxin fadammin wuxuu odhanayaa fatxada ayaa horaysa dammadaa ku xigta saasuu markaa odhanaya waqad khazuu waa dulloobeen biqatli quraydata qurayda dilkii la laayay ayay ku dulloobeen wa nadiiri iyo nadiir in la masaafuriyey oo dhulkii laga eriyo ila shaami xagga shaam loo eriyey wa darbi ljizyati iyo gibir in korkooda laga yeelay oo lagu faral yeelay inay gibir bixiyaan oo muslimiinta ku hoos noolaadaan qolada banu qurayda iyo banu nadiir mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yeeshay heshiis buu la yeeshay yaga ayaa heshiiskii ka baxay oo wacad furay ballankiina buriyey wacadkii markay ka baxeen oo ballankii buriyeen ayaa qolo ahaan waa la masaafuriyey oo xaggaasaa loo masaafuriyey qolana marka waxa weeye yacni quraydana qolo kaloo banu qaynuqaac la odhan jiray qudhooda markaysa markaa xaggaa waa loo masaafuriyey qolada banu qurayda laxzaab bay ballanka jebiyeen markay laxzaab ballanka jebiyeen ayaa dabadeedna markii ay gaashaanbuurihii ay noqdeen gaalaad ay laabteen ayaa nebiga la amray calayhi salaatu wasalaam inuu ku duulo meel magaalada ka yara go-aan oo xoogaa u jirtaa ayay deganaayeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda amar ilaahay baanu sidaa ku yidhi wuxuu ugu duulay amar ilaahay cid idinka midi iyo inay casar tukanin inay bani qurayda ku tukato mooyaane halkii baa bani qurayda laisku sii daayo lagu yaacay halkaasaa isweer laga qabtay yacni marka waxa maalma isweer laga hayay dhufaysyay lahaayeen dhufaysyadoodii bay galeen yacni markaa wakhtay ku jireen dhufaysyadii markii dambe waxaa la isdhiiba waxay markii dambe yidhaahdeen waxaanu isku dhiibaynaa sacd ibnu mucaad ayaanu markaa waxa weeye isu dhiibaynaa isagu wuxuu doonaha nagu xukumo waa sayidu aws aws bayna xulafo la ahaayeen waxay is yidhaahdeen bal in xulafanimadii idinka dhexayn jirtay ee aad wada dagaal geli jirteen maanta inuu idinku hamrado oo xoogaa cuquubada uu idinka khafiifiyo bal haatan markaysa markaa isaga yacni xukunkiisa isu dhiiba nebigu waa yeelay sacd ibnu mucaadna ghaswadiibuu ku dhaawacmay oo gacanta ayaa markaysa marka waxaan yani halbowle go'ay dabeedna marka waxa weeye ilaahay waxaabuu ka baryey reer bani quraydo ilaa laabtiisu ay ka bogsato inaanu ilaahay aanu dilin dabeed marka halbowlihii sidaa markaa dhiigga usii daynayey baa mar keliya shag yidhi oo istaagay aqoonta tibbiga ee markaa la hayay yacni halbowlahaa si lagu xidho yacni marka waxaweye meesha madiine may-ool in markaa labada xididka kala go-ay laysla raadiyo oo dabeedna markaysaa laysku xidho farsamadaasi markaa cid yacni samayn kartaa oo xaasil yacni ah oo aqoonta tibbigae taasa markaa leh markaa madiine may joogin almuhim markii waxa weeye ay sidaa yacni oggolaadeen ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sacad ha la soo qaado sacad baa la soo qaaday dameer baa lagu keenay marka waxa weye madiina laga soo qaaday dabeedna waxaa la keenay yacni markaa meeshii reer banu qoreyda deganaayeen ayaa la keenay halkii baa markaysaa iyagina ay soo baxeen oo dhufaysyadii ka soo baxeen oo sidii isku dhiibeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi quumuu ilaa sayidikum faanziluu sayidkiina intii ka haatay u kaca oo soo dejiya gacandameerka ka soo dejiya halkii baa laga dejiyey markaasaa waxa weeye sacad wuxuu yidhi xukunkayga cidda xaggaa joogtaa raalli ma ka tahay yacni qolada reer banu qurayda markaasay yidhaahdeen haa cidda xaggan joogtaana raalli ma ka tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta waxay yidhaahdeen haa wuxuu yidhi waxaan ku xukumayaa wixii maata ah in la qafaasho oo addoommo laga dhigo wax alla wixii ragana in birta laga aslo oo la wada dilo gam laga siiyo nebigu xukunkaa waa saxgareeyey waxaanuu yidhi xukunkii ilaahay baad ku xukuntay ee samaawaadka korkooda oo allah kaga xukumay ayaad ku xukuntaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa sameeyo sidaa xukumay baa dhiiggii halbowlihii furmay yagiina sidii baa lagu furiyey inamada markaa waxa weeye yani laysku qaban karo ma qaangaadhin mise ma qaangaadhin sida axaadiista ku soo aroortay nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in la eego yacni markaa timahooda hoose in la eego ciddii timaha hoose lihi waxaa loo aqoonsanayaa inay qaan gaadheen dabeedna waxaweye waa la dilayaa ciddii laga waayo oo aan markaa timaha hoose aynay ka soo bixinna inuu carruur yahay oo aanu qaangaadh ahayn ayaa loo aqoonsanayaa sidaas aawadee waa la daynayaa sidaasaa dabeedna marka waxaweye lagu kala saaray halkaasaa dabeedna markaa lagu dilay dhowr boqol oo nin ayay markaa ahaayeen sidaasaa markaa lagu sukuumay eeddana iyagaa marka waxaa lahaa oo waxaweeye kufrigii iyo gaalnimadii ay la yimaadeenun ma ahee ballanburinta iyo gaashaanbuuraha gaalaad inay la gaashaan qabteen oo wacadkii iyo ballankii ka baxeen oo taa kale ku darsadeen tacaddigaa dheeraadka ah oo ay noqotay cadow la yaalla muslimiintii ka agdhow sirtii u gudbinaya gaaladii la soo gaashaan qabanaya yacni marka u habar wacanaya yani waxaweye markay helaan yacni dagnaanba yacni ka faa'iidaysanaya oo dhibaataynaya ayay ahaayeen saasa ay iyaguna ku dulloobeen waayahay reer banu nadiirna qisadooda suuratulxashri waata ka warramaysa yagana waxa weeye ballankii markay wacadkii fureen iyaga markaysaga waa la rare waxaana la yidhi markaa guryihiinna waxaa ka qaadan kartaan yacni wax awridiin qaado ayaa ka qaadan kartaan wixii kale waa ka tegaysaan beerahoodii iyo guryahoodii iyo wixii oo dhan ya yani markaa sidii ayaa marka waxa weeye muslimiinta haniime ay ugu noqotay ula wareegeen fay ay noqotay fay ayay noqotay wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab maalinta qiyaamana waxaa loo celinayaa cadaabka ka ugu daran xaggiisaa loo celinaya wama allaahu bigaafilin cama tacmaluun wamallaahu allah ma ahaan bikaafilin mid ka moog aan ka warqabin ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan bilyaai wataa ya iyo ta la akhriyo oo waxa weeye yacmaluuna iyo tacmaluuna waa laba qiraa'o weeye oo sabciya labada qiraa'o ayuu kala ishaaraya kala tilmaamaya ulaa'ika aladiina ishtaraw alxayaata addunya bilaakhira ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii weeye ishtara'u alxayaata addunyaa ku beddeshay nolosha adduunyo bilaakhirati aakhira ku beddeshay marka ishtara labada shay ka laga tegaayaa bacda la geliya aakhiray ka tageen adduunyaday qaateen aakhirihii adduunyada isku doorsadeenoo adduunyadii bay doorteen bian aaharuuha ba'da baa'u taswiir baa la yidhaahaa sida ishtiraagu ku dhacay suuradeedu kuu sheegaysa bian aaharuuha inay door bideen ayay markaa adduunyada aakhira ugu gateen adduunyada inay door bideen calayha ay cala alaakhira aakhira ka door bideen falaa yukhafafu canhum alcadaaba lagama khafiifinaayo xaggooda cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum may ahaanin yunsaruuna qaar loo gargaaraya ma aha bimacnaa waxaa loo jeedaa nasriga manci baa laga tilmaamaya yacni marka walaa hum yunsaruuna ay yumnacuuna minhu cadaabka qaar laga mancinayo loo diidaayo ma aha nasriga waxaa loo jeeda bimacna almanci walaqad aataynaa allah wuxuu uhi walaqad aataynaa ay wallaahi laqad aataynaa xaqiiqe waa siinay muusa muuse alkitaaba kitaabka ayaanu siinay waqafaynaa qafaynaa waa raacsiinno waa dabagelinay waa raacsiino waa ka daba keennay min bacdihi ay min bacdi muusa muuse dabadii birusuli rasuulla ayaanu ka daba keennay oo rasuulba rasuul ka dambeeyo wa aataynaa waa siinay ciise bna maryama ciiseaanu siinay ibna maryama ina maryama ah ama ka bedelo ibna maryama cadfu bayaan iyo bedel baa ku bannaan albayinaati yacni marka xujooyinkii cadcaddaa ee mucjizaadka ahaa baanu siinay wa ayadnaahu waa xoojinay yacni ciisa bnu maryam damiirka haadu wuxuu noqonayaa ciisu u noqonaya markaad fasirayso wa ayadnaahu haddaad kala goyso wa ayadnaa aad tidhaahdo yacni hu hadhow odhan maysid oo ma xarafka keliya dee sidiisa looguma dhawaaqo carabiga qalad bay ku tahay waxaa la odhanayaa walhaa-u waa inaad tidhaahdaa hadu ismulxarfi waa inaad sheegtaa yacni marka magaca xarafku leeyahay waa inaad sheegtaa tidhahda walhaa-u markaad walhaa u tidhaahdo ayaad odhanaysaa wuxuu u noqonayaa yacni markaa ay u noqonaysaa ciisay ay u noqonaysaa xuruufta yudakar wa yu'anas waana la ta'niisiya xuruufta waana la tadkiiriya waa yahay waayadnaahu waa xoojinnay damiirka haadu wuxuu u noqonayaa ciisu u noqonayaa biruuxi lqudus ruuxdii tahirnayd baanu yani ku xoojinnay oo jibriil ah biruuxi lqudsi iyo alqudusi labadaba waa la akhriyay daalka la godo iyo in markaa la reebo afa kullamaa jaa'akum ma goor kastuu idin yimaado rasuulun rasuul idin yimaado bima laa tahwaa waxaynay jeclaysanaynin uu idinla yimaado anfusukum nafihnu aynay jeclaysanaynin uu idinla yimaado hawiya yahwaa hawan waa jacaylka amaa hawaa yahwii hawiyan waa hoobashada markay tahay waxa weeye hawaa yahwi hawiyan waa istidraad baynu u sheegaynaaye ya fajcal af'idata min annaasi tahwii ilayhim tahwii ilayhim inaad u fasirto ay jeclaysanaysa maaha waa khala tahwaa baa la odhan lahaa waa hawiya yahwaa baa jacaylka ah laakiin hawaa yahwii hawiyan yahuwiyan waa hoobashada weeyi hoobashada yacni qulubtooda miday usoo hoobataa laga tilmaamaya xaggooda usoo hoobta marka tafsiirka yacni mutaabiqa laga hadlayo waa kaa macna laasima haddaan loo jeedin allah wuxuu yidhi afa kullamaa jaa'akum ma goor kastuu idiin yimaado rasuulun rasuul idiin yimaado mid la soo diray facuul bimacnaa mufcal bima laa tahwa waxayna jeclaysanayn uu idinla yimaado anfusukum nafihiinu ayna jeclaysanayn oo doonayn istakbartum miyaa kibraysaan maxalka istifaamku ku dhacaya waa tan istakbartum miyaa kibraysaan fa fariiqan kadabtum qayb nebiyada ka mida waa beeniseen wa fariiqahum taqtuluun qayb kaloo nebiyada ka midana waa laynaysaan yacni waa disheen baa loo jeedaa horay u dileen laakiin mudaarica maxaa looga cabiray waxaa looga cabiray yani waxa weeye waa xikaayat alxaal ilmaadiya sida mufasirkuba kuu sheegi doono yacni xaalo tagtay baa sidii wax jooga lagaaga qisoonayaa yacni bashaacada iyo xumaanta ay leedahay waxaana laga tilmaamayaa inay arrinkaas raalli ku yihiin oo musamin ku yihiin oo xataa nebi maxamed hadday awoodi kari lahaayeen ay jeclaysan lahaayeen inay dilaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadayadu gulfun waa xidhan tahay bay yidhahdeen way xidhan oo waxay weelaynaysaa ma jirto bal lacanahum allahu bikufrihim kasoo gurtaasee ilaahay waa nacdalay yaga waa nacdalay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed buu allah ku nacdalay baad waa saabiyo qaliilan maa yu'minuun iimaan yar bay rumaynayaan ama zaman yar iyo wakhti yar bay rumaynayaan walamaa jaa'ahum markuu u yimi kitaabun kitaab u yimi min cindi illaahi allah agtiisa uga yimi ama kitaabkaasoo kitaabka ka sifee kaa'inun min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumaynaaya limaa macahum kii la jirkooda ahaaday rumaynaaya oo tawraadna rumaynaaya markuu u yimi wa kaanuu aynay ahaan jireen wuxuu u yimi markaa kitaabkaas kitaabkoodiina rumaynaya wa kaanuu walxaal qad kaanuu xaqiiqe ay ahaan jireen min qablu markan ka hor ay min qabli majii'ih intaanu kitaabku u iman ka hor ay ahaan jireen yastaftixuuna qaar markaa nasri iyo fatxi talba cala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ilaahay inuu uga gargaaro oo nebigaas soo saaro si ay u raacaan oo u rumeeyaan dabeedna u laayaan ilaahay ay ka baryi jireen odhan jireen ilahu nabigaas soo saar aanu rumayno raacne dabeedna aan layne falamaa jaa'ahu markuu u yimi maa carafuu kii ay garteen ay alladii carafuuhu kii ay garanayeen markuu u yimi oo rasuulka ahi kafaruu bihi waa ka gaaloobeen marka kafaruu bihi baa jawaab u wada ah lamada labada lama mm. ama ta horena markaa xoo daalli u ah markuu kitaabkaasi u yimi yani kafaruu bihi waa ka gaaloobay falama jaaahum maa carafuu kafaruu bih falacnat llahi cala alkaafiriin lacnadda ilaahay cala alkaafiriina gaalada korkooda ha ahaato yacni waa ahaataa loo jeeda allah wuxuu inoo sheegayaa nebi muuse ilaahay inuu siiyey kitaabkii towraadeed kitaabka la siiyeyna waa attawraah weeye waxaana markaa jiray rasuullo badan oo muuse dabadii lasoo diray oo iska dembeeyey arsalnaa rusulana tatra yani waxaweye markastoo rasuul taga rasuul baa imanay kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiya waa kay xadiiska ay ku soo aroortay saxiixa reer banuu israa'iil waxaa maamuli jiray nebiyaa maamuli jiray yacni markastoo rasuul tagaba rasuul kalea ka dambaynaayey oo markaa maqaamkiisii imanay waxa uu ilaahay siiyey ciise bnu maryam mucjizaad iyo bayinaad buu siiyey waxaa ka mid a yacni dad eh, dhintay inuu biidni illaah ku noolaynaayey ilahay mucjizo uga dhigay qaar indhala oo indhalaaan ku dhashay inuu marka waxa bogsiinayay biidn qaar baras qaba xanuunada laga quustay inuu dawaynayey biidnillaah ay bogsanayeen waa mucjizaadka la siiyey bay markaysa markaa ka mid ahaayeen waanu xoojinnay buu ilaahay yidhi ciisa bnu maryam waxaanu ku xoojinay ruuxulqudus oo jibriil ah ayaanu ku xoojinay haddaba markaa nimankii reer banu israa'iil baa lala hadlayaa oo la odhanayaa markastoo rasuul idin yimaado oo waxaydaan jeclaysanayn uu idinla yimaado xaqa ah miyaa ka kibraysaan inaad raacdaan oo rumaysaan oo u hoggaansataan ya yacni waxa weeye waa canaan lagu canaananaayo arrinka noocaas ah marka qayb nebiyada ka mida waa beeniseen sida ciisa bnu maryam oo kale waa beeniyeen oo ciise bnu maryam nimanka reer banu israa'iil majooratigood iyo qaalibkoodu waa ka kufriyeen waxaana yidhahaan rasuul maaha waa sixiroolay yidhaahdeen waa sixiroole ayay yidhaahdeen weliba marka waxa nasabkiisana waa dureen oo waxay yidhaahdeen waa ibnu zina ayay yidhaahdeen nimanka yuhuuddu sidaas yadaabay yidhaahdeen waaba garac bay yidhaahdeen nimanka yuhuuddu saasay yidhahdeen marka waxa weeye nebiyaday beeniyeen ayuu ka mid ahaa waa la colloobeen inay dilaan bay isku dayeen ilaahay baa ka badbaadiyey dabeedna rafciyey qayb kaleoo nebiyada ka midana waa leynayseen nebiyada ay dileen waxaa ka mida yidhahdeen culammadu zakariya iyo yaxya ayaa ka mida nebi ilaahay dagaal iyo jihaad u amray oo jihaad u sharciyeeyey weligii lama dilin laakiin nebiyada aan jihaad loo sharciyeyn ee inay sabraan oo gacmaha laabtaan la amray nebiyada caynkaasa ayaa marka waxabay qaarkood la dilay ayaa qaarkood la dilay saas aawadeed kama hor imanayso nusuusta sheegaysa kataba allahu la aglibanna ana wa rusulii iyo nusuusaha la mida yacni kama hor imanayso marka waxa weeye cidda marka uu ilaahay yani u qaaday inay haalib noqonayaan halabaduna yani marka gacan inay ku haalib noqonayaan cidduu u ballanqaaday waa ciddii yani markaa uu jihaad u sharciyeeyey ee rasuulla ah yani marka ayuu marka ilaahay halabo u ballanqaaday inay ku haalib noqdaan gacanta ama halabada marka xujada iyaga marka dhammaantood waa u sugan tahay iyo ahlulimaankaba waa u sugan tahay laakiin ciddii marka waxa weeye aan jihaad loo sharciyeyn inay gacanta ku qaalib noqdaan looma ballanqaadine dee xujaduunbay marka waxbay ku gacan sarraynayeen marka kuwaasaa qaar ka mida la dilay waxay yidhaahdeen iyagoo dheelleelayo nebiga ku dheelleelaya calayhi salaatu wasalaam qalbiyadeedaa xidhan oo daboolan oo wax alla waxay weelaynaysaa ma jirto marka waxaad noo sheegaysaa dee ma xafidayno ma qaban karo maba qaban karo ilaahay wuxuu sheegay inuu nacdalay nacdashaana waxaa ka laasimaysaa inuu ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo sababta loo nacdalayna waxay tahay kufrigay la yimaadeen daraaddeed waxaa laga qaadanaya isbaatu saabiya saabiyada in la sugaayo musababkuna sababta yani marka uu ku dhacayo biidn illah laakiin marka waxa weye cinda sababihi buu dhacaya aynay ahayn in yar baa rumaynaysaan iimaankiina qaliil ahoo yar maxaa laga tilmaamayaa afraadda idinka rumaynaysaaba waa yar tahay oo badankiinu waa gaaloobaysaan waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray qadarka iimaankaa la imanaysaan baa yar oo aan kaafi ahayn oo ku fillayn inaad ku badbaadaan oo waxaa laga tilmaamaya iimaan daciifa weeye oo waxaa laga tilmaamayaa iimaankiinu inuu idin badbaadiyo mid saalixu ah maaha wax ka mida iimaankii la imanayaan iimaan luqawiyu noqonaya markaas yacni iimaankii sharcigaha markaa uma sugna ama qiladaaba cadam laga tilmaamaya oo qilada mar baa lagu sheegaa waa qaliil bimacnaa ma jiro laga tilmaama allah waxau yidhi walaqad aataynaa allah baan ku dhaartay oo xaqiiqee aataynaa waa siinay aataa waxaa loo isticmaalaa bimacnaa actaa waa u keennay odhan maysid waa qalad ataa baa markaan la medin ee ataa la yidhaahdo baa keenistu noqonaysaa ya ataa ama waa u yimi ama ataa markaysa markaa waa u keenay ataa bihi marka la yidhaahdo laakiin aataa marka la yidhahdo waa bimacnaa actaa waa siiyey weyi bimacnaa acdaa markay tahayna waxay qaadanaysaa laba mafcuul almafcuul alwal waa muusa almafcuul athaani waa alkitaab cagsiga miyaan la odhan karin oo alkitaaba mafcuulkii koowaad ah muusa ayaa mafcuulkii labaada ah, miyaan la odhan karin haddii laba mafcuulu yihiin maxaa la odhan kari waayo baaraka allah fiik waa saa loo sheegay mafcuulka koowaad wuxuu ka dhigan yahay kal aakhidi sidii mid wax qaadanayo kaluu ka dhigan yahy oo xagga macnuhu faacil ka yahay mafcuulka labaadna wuxuu ka dhigan yahay kal ma'khuudi sidii wax la qaadanayo uu ka dhigan yahay yacni tan marka waxaweye la yidhaahdo walaqad aataynaa muusa alkitaaba ma kitaabka muuse qaadanaya mise muusa kitaabka qaadanaya maya muusa kitaabka qaadanaya marka muuse waa fii macna alaakhid waa kii qaadanaya xagga macnuhu faacil ka yahay kitaabkuna waa fii macna alma'khuud sidii wax la qaadanaya wey maadaamay caynkaa tahay xataa haddii la kala hormariyo waa inaad garataa ka mafcuulka koowaad noqonaya iyo ka mafcuulka labaad noqonaya walaqad aataynaa ay wallaahi laqad aataynaa xaqiiqe waa siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii ayaanu siinay waa kitaab machuuda la garanaayo asha cahdiya kitaabkaasi waa maxay attawraata tawraad wey waqafaynaa waa raacsiino waa ka daba keennay yacni dabadii baanu markaa ka daba keennay min bacdihi ay min bacdi muusa muuse dabadii birusuli rasuullo ayaanu markaa yani markaa ka daba keennay alqafa waxa la qadaadka la yidhahdaa marka cid hore haddii cid dambe laga daba keeno dee xaggii ka dambaysay sooma soo socdaan ciddaa dambe saasaa qafayna loo yidhi ay atbacnaahum waa raacsinay rasuula fii isri rasuul rasuul markaa rasuul raaskii ka dambeeyaba yani rasuul markaa rasuul kala daba joogaba wa aataynaa waa siinay ciise bna maryama ciise oo ina maryamo ah albayinaati xujooyinkii cadcadaaye mucjizaadkaha baanu siinay almucjizaati ayaanu siinay waxyaalihii markaa rasuulnimadiisa caddaynaayay ka ixyaa'i ilmowtaa sida dadka dhinta inuu nooleeyo wa ibraa'i ilakmah ka indhala'aanta ku dhasha inuu beri yeelo oo bogsiiyo biidni illaah walabrasi iyo ka baraska qaba inuu bogsiiyo walabrasana waa la odhan karaayo yacni waxa weeye mafcuulkii baa loo idaafeeyey masderkii oo maxalkaa laga cadfi karaa wa ayadnaahu waa xoojinay ay qawaynaahu waa xoojinay min alaydi baa laga keenay aada yaiidu aydan ayada marka la tadciifiyo waa la tacadisiiye yacni cuddiya biatadciif aydku waa quwada waassamaa'a banaynaaha biaydin ay biquwa aydku waa masderkii aada yaciidu aydan ayadnaa ay qawaynaahu wa ayadnaahu ay qawaynaahu waa xoojinnay biruuxi alqudus ruuxulqudus oo jibriila baanu ku xoojinnay min idaafati almawsuuf ila asifa la sifeeyihii in loo idaafeeyo noociisi weeye sifada loo idaafeeyo oo biruuxi almuqadasati bay ka dhigan tahay marka ruuxu wuxuu noqonayaa mawsuuf alqudusi almuqadasati oo lagu fasirayaana waxay noqonayaan iyaguna sifadii waa la sifeeye sifadiisii loo idaafeeyey ayiruuxi almuqadasati ruuxdii la tahiray baa laga tilmaamaya ayiruuxi almuqadasati jibriila oo yacni markaa jibriil ah ama jibriilu ay huwa jibriilu jibriil weeyi litahaaratihi labaduba ku bannaan jibriila iyo jibriilu litahaaratihi tahaarada uu taahirka yahay daraaddeed baa qudus loo yidhi oo qudusku waxa weeye waa tahaarada weeyi yasiiru macahu waa la soconayaa waa raacayaa xaysu saara meel kastoo ciisa bnu maryam uu soconayaba waa la soconayaa falam tastaqiimuu maydaan toosnaanin yacani waxa weeye oo maydaan raacin rasuulkaasoo maydaan rumayn yacni ciisa bnu maryam ah afa kullamaa jaa'akum ma mar kastuu idiin yimaado rasuulun rasuul idiin yimaado bimaa laa tahwa waxayna jeclaysanayn uu idinla yimaado tuxibbu ayna jeclaysanayn anfusukum nafihiinu hawa waa masterkii hawiya yahwa iyo tahwa masderkeedu waa hawa bima laa tahwa anfusukum waxaan nafiinu jeclaysanin markuu idinla yimaado oo min alxaqi xaq ah istakbartum waa kibraysaan miya takabbartum waa ka kibraysaan can itibaacihi raacista aad raacaysaan raacista raacaysaan baa ka kibraysaan jawaabu kullama yacni marka istakbartum weeye kullamaa jawaabteedu wa huwa maxalu listifhaam waa maxalka su-aashu ku dhacayso yacni markastuu rasuul idiin yimaado waxaa nafihiinu jeclaysanaynoo xaqa uu idinla yimaado miyaa kibraysaan istakbartum su-aashu halkay ku dhacaysaa walmuraadu bihi tawbiiqu waxaa looga jeedaa su-aashana waa canaan muraadka su-aasha looga jeedo ama istifaamka looga jeedaa kala duwanaada mar waxaa looga jeedaa tawbiikh baa looga jeedaa iyo canaan marna waxaa looga jeedaa inkaar iyo diidma ayaa looga jeedaa marba waxbay u dhacdaa waatuu sujaaci yidhaahdo mustafhamu tawbiiqi muddaciihi bisidqi sifa waaqicun faciihi mustafhamu linkaari hayru waaqicin wa muddaciihi kaadibun yaa daa facii sujaaci waxau yidhi xawaashidiisa qaarkood wuxuu ku yidhi istifhaamka tawbiikha ah ee canaanta ah muddaciihi bisidqi sif ka sheeganaya waxaad ku sifaysaa inuu run sheegayo bimacnaa markuu yidhaahdo waxaa waa wax waaqicoo jira inuu waxaasi jiraan yacni markaa waxa weeye run ku sifee wa waaqicun faciihi waana shay waaqicoo dhacay ee weele iminka mustahadda waxa weeye waa istifhaamkii tawbiiqiga ahaa istikbaarku ma dhacay mise ma dhicin haa waa dhacay waa waaqic haddii la yidhahdo way kibreen oo la isbaatiyo istifaamka istifaam la'aan lagu sheego run weeyi waa shay waaqica mustafhamu linkaari hayru waaqicin wa muddacihii kaadibu iyadaa faci istifhaamka marka inkaariga ana waa shay aan waaqic ahaynoo dhicin ka sheegtoo yidhaahdo wuu dhacayna waxaasi waa shay waaqicoo dhacayna dhacaynaa waxau noqonayaa marka mid been sheegayuu noqonaya mid been sheegaya ayuu noqonaya marka yacni istifhaamka kan waxaa loo jeedaa kii tawbiikhaa baa loo jeeda imika kaynu soo maray atuxadisuunahu bima fataxa allahu calaykum liyuxaajukum bihi cinda rabbikum waxay ku canaanayoo leeyihiin miyaa uga warramaysaan haddii tawbiiq loo fasiro waxay noqonaysaa maxaa uga warrantay in leeyihiin ya haddii laakiin loo fasiro inay inkaar tahay ha uga warramin inay u jeedaan bay markaa noqonaysaa oo ay markaa marka hore ka taxadirayaan inay markaa ka warramaan oo u sheegaan yacni ay u diidayaan ay u diidayaan waa usoo noqnoqon doonaa cad kolleyba insha allah waalmuraadu bihi tawbiikhu waxaa looga jeedaa canaan baa looga jeeda fa fariiqan minhum koox ka mida rasuulladii kadabtum waa beeniseen ka ciisa sida ciisa bnu maryam wa fariiqan taqatuluun qaybna waa dilaysaan yacni waa disheen almudaaricu lixikaayati alxaali almaadiya mudaaricu wuxuu u sugnaaday xaala tagtay in laga xikaayoonayo sidii wax jooga looga qisoonaayo kaannahu hadda u dhacaayo kaannahu hadda u dhacaayo waxaana markaa taas waxa weye saaiq ka dhigay inay markaa iyaga laftoodu yacni markaa sidii waxa weeye ay qabaan ayna kuna raalli yihiin nebiyadii la laayay nebi maxamedna haddii ay awoodi kari lahayn ay dili lahayn ay qataltum aad disheen ka zakariya wa yaxya wa qaaluu lilnabiyi waxay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dheeldheel ay ku dheeldheelayaan waxay ku yidhaahdeen ay ku dheeldheelayaan daraaddeed waxay ku yidhaahdeen quluubunaa gulfun qalbiyadeedu waa xidhan tahay waa jamcu alaf alaf ayaa mufradkii ah gulfunna waa jamci way xidhantao waa daboolan tahay ay muqashaatun waa mid lagu daboolay shiinka waad shadaysaa muqashaatun biaqdiyatin daboollaa ah lagu daboolay muqashaatun waxay la macno tahay muqataatun wasnan waa macnan biaqdiyatin daboollaa ah lagu daboolo fala tacii ma weelaynayso maa taquulu waxaad odhanayso weelan mayso sidaas waa loo fasiray waana sidaa hadda uu maray yani tafsiirka jalaalayka weji labaad culamada qaarkood waa mareen oo in la yidhaahdo waxay uga jeedeen quluubunaa gulfun yacni waxa weeye qalbiyadooda cilmi baa buuxiyey saana waa loo fasiray marka cilmiga muxamed waxba ugama baahnin iyo cilmi kale toonna cilma halkanna ah waa buuxnaa sidaana bacdi baa u fasiray waana laga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas inuu sidaa u fasiray iyo inuu sida kale u fasiray labadaba waa laga soo naqliyey mufasiriintuna labadaba mareen waxay uga jeedaan calaa kulli xaal labada markaa weji mid walba waxay uga jeedaan dheeldheel ay nebiga ku dheeldheelayaan ayay uga jeedaan saasay uga jeedaan qaala tacaala allah waxau yidhi bal lilidraab bal wuxuu u sugnaaday idraab buu u sugnaaday idraab buu u sugnaaday idraabku waxa weeye waa laba qaybood baa loo qaybiyaayo waa idraab ibtaali ah iyo mid intiqaali ah mid guuritaan sheegaaya iyo mid hadalka ka horeeya la burinaayo oo laleeyahay sidaa ma aha yacani laleeyahay labada noocba waa jiraan bacdii culamada ka mida ka hadloo yidhi markaa idraabka ibtaaliga ahi aanka kuma iman ee dhammaan bal oo qur-aanka ku soo aroortay waxaa lagu wada fasirayaa inay tahay intiqaal waxaana yidhaahdeen qur'aanka wax la ibtaalinayaa kama mid aha mar haddana qur'aanka wax la ibtaalinayaa ka mid ahayn bal idraaba laguma fasiri karo bacdi baa sidaa maray laakiin saxdu waxay tahay labaduba inay ku jiraan waxa la ibtaalinayaana inuu allah yidhi ma aha ee hadal gaaladu yidhaahdeen ama gaalada cid ka midi tidhi oo aan xaq ahayn baa la ibtaalinayaa ibtaalku markaa kaasuu u dhacaya haddii la yidhaahdo qalbiyadeeda cilmi baa ka buuxa bal daa inuu ka buuxo ma jiro wax jira maaha lacanahum allahu bikufrihim ya yani waxa weeye waxay noqonaysaa ibtaal laakiin waxaa la ibtaalinayaa waa hadalkooda markay leeyihiin waxba markaa ma ma qabanayno oo dabool baa nagu sugan wuxuu noqonayaa wax waa qabanayaana way iska dhega marayaan oo yacni waxa weeye inay markaa fahmaan oo yacni markaa fahm aynay aqbalayn inay markaa fahmaan oo ay xujadu ku ooganto waa shay dhacaya ya marka waxaa la ibtaalinaya hadalkooda bal lacanahum allahu bikufrihim daa in qalbiyadooda cilmi ka buuxa ama daa in qalbiyadooda aynay waxba weelaynay iska daa wax jira maaha ha weelaynayaan ogaan ba isaga dhaga marayaan lacanahum allahu allah waa nacdalay abcadahum min raxmatihi naxariistiisu ka fogeeyey wa khadalahum waa hoojiyey can ilqabuuli aqbalaaday aqbalayaan buu ka hoojiyo yacni waxa weeye aanu tawfiiqdii siin lacnadii wuxuu ku fasiray inay tahay markaa naxariista in laga fogeeyo un waa laasimka lacnadda ka dhalanayo laakiin xaqiiqatan buu ilaahay cid u nacdalaa qur'aankana de waa ku timi mawdican iyo mawdicyo kaleba iyadoo ilaahay uu wax nacdalayo lacanahu allah wa qaala laatakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda iyo mawaadic kaleba ina aladiina yaktumuuna ma anzlna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allahu allah baa nacdalaya marka mawaadic cadiiday ku timid marka xaqiiqatan ilaahay cid waa nacdalaa ee lama odhanaayo cid ma nacdalee muraadka looga jeedaa naxariistunbuu ka fogeeyaa weeye muraadku ma aha ee xaqiiqatan qawlanna ilaahay waa u nacdalaa laakiin laasimka ka dhalanayaan lacnadda ayaa waxay tahay in naxariistana laga fogaynaayo cidda laasimka sheegtay hadday asalka nafido waxay ku dhacday ta'wiil ta'wiil marka madmuum ay ku dhacday laakiin cidda laasimka sheegtay haddaynay asalka nafyin asla almacnaa ta'wiil marka way faasida kumay dhehen lacanahum allahu bikufrihim allah waa nacdalay bikufrihim ay bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ama darteeda ayuu u nacdalay walaysa cadamu qabuulihim ma ahaanin nin aqbalaad la'aantoodu likhalalin fii quluubihim yacni khalal iyo markaa waxa weeye wax qabasho la'aan qalbiyadooda ku sugan ayna waxba qabanayn waxna weelanaynin waxna fahmaynin taas ma aha ee kufriga ayaa sababay markaa ay la imanayaan oo qalbiyadii baa waxaan mashquuliyey kufri baa mashquuliyey oo buuxiyey haddii weel buuxo yaa miyaad wax kale ku shubi kartaa haddaad doonayso weel malab inaad ku shubato oo uska ka buuxa ka warran marka hore uskaga waa in laga qubaa almashquulu laa yushqal qalbiyadani way mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsan yihiin baatil iyo kufraa ka buuxa qalbiyadaa markaa yuhuudda kufri baa ka buuxa kufrigii maadaamuu ka buuxo taasaan wax u gelayne daatadooda khalal kuma sugnayn aynay sidooda wax u qabanayn laakiin hadda waxaa u diiday kufriga meesha buuxiyey baa u diiday ila quluubtu waxay ka dhigan tahay weel oo kale ka dhigan weelka waa in laga banneeyaa waxaa ku jira marka la doonaayo in yani markaa wax wanaagsan de ay markaa lagu shubo ama wax wanaagsan ay galaan marka quluubta waa in la safeeyaayo yacni markaa waxa baatilka ka buuxa laga qubaa si cilmiga markaysaga markaa yacni xaqa ah uu u galo laakiin hadduu doonaayo qofku markaysaga baatilkiisa inuu iska haysto bidcadiisa iska haysto qalbigiisa ay ugu jirto si kastoo wax loogu sheego ama wax loogu dhigo waxaasi geli maayaan ilaa uu qashinka ku jira marka hore qalbigiisa u ka qubo fa qaliilan maa yu'minuun in yarbay rumaynayaan ama iimaan yarbay rumaynayaan maa zaa'ida erayga maa waa zaa'ido lita'kiidi alqilla waxay zaa'ide u tahay yaraanta in la adkaynayo ay iimaanuhum qaliilun jiddan iimaankoodu aad buu u yaryahay aad iyo aad ayaa iimaankoodu u yaryahay waa yahay marka waxaa laga tilmaamayaa iimaan inuu badbaadiyo saalixu ah inaanu ahayn ama waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye cidda ka rumaynaysa ayaa yaroo mu'miniinta ku yar walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi illaahi aayaddan waxaa markaa allah inoo sheegayaa markuu kitaab xagga allah ka yimi oo qur'aanka ahi uu u yimi kitaabkaasoo rumaynaya kitaabkii hore ee towraadeed iyo injiilba rumaynaaya way ka gaaloobeen oo qur-aanka markuu allah soo dejiyey qur-aankii waa ka kufriyeen rasuulkii markuu u yimi ay garanayeen ee ay garteen rasuulkii loo sheegay sifadiisa hore loogu sheegay inuu yahayna waa ka gaaloobeen horena waxay u ahaan jireen qaar ilaahay ka baryan rasuulka inuu ilaahay soo saaro oo nimanka yuhuuddu waxay ku sugnaan jireen dulli yacni waxa weeye meelay iyagu ka taliyaanoo u gaara ma lahayn gaar niman isu bixiyana ma ahayn waxay ahaayeen nimankaa maganta u kala ah qolyaha kale ee ku kala qaybsan ee qolaba qole xulafada la tahay ayay ahaayeen marka iyagu qolyahaas islaayaanna yacni qolo waliba safka qolada kale ay soo geli jirtay qolada la xulafa tahay marka kuwii la diintahaa bay dilayeen yacni markaa saasay ku sugnaayeen dulli bay markaa ku jireen niman magan oo kale iska ah oo xagg iyo xaggaba magan u aabay ahaayeen carabtii way u ciil cuneen yaa iskamanay celin karayn saas aawadeed waxay odhan jireen nebi aakhiru zamaanka la soo dirayaa jira wakhtigii soo baxayena waa dhow yahay nebigaa marka la soo saaro waanu rumaynaynaa waa raacaynaa dabeedna waanu idin layn doonnaa bay odhan jireen sidii caadiya iram loo laayo kalaannu idin laynaynaa qatla caadin wa iram saasoo kale aan dilayna markaasay odhan jireen ilaahayow soo saar nebigii soo dedeji waxay filayeen nebiga la soo saarayo in banuu israa'iil laga soo saarayay filayeen may filayin carabtii ay necbaayeen ay karaahiyaysanayeen ee dullaysanaysay in laga soo saaraayo markii nebigii la soo saaray carabtii baa dee rumaysay oo u dheeraysay qoladii ansaartuna dee waxa weeye aws iyo khasraj ilaa in badan bay ka maqleen yuhuud warkaase waar waa nebiga inoo sheegayeen bay yidhaahdeen oo dee hore inooga warrameen yidhahdeen kitaabku ku yaallaa ya dabeed markaasay rumeeyeen oo waa raaceen dee iyagiina waa kufriyeen marka ta laynoo sheegayaa taas weeye haddaba waxaa jirta qiso halkan markaysaga mufasiriinta qaar soo arooriyaan qaarna ay u deliishadeen tawasulka ay u deliishadeen oo ah in marka waxa weeye ay yidhaahdeen yacni waxay odhan jireen marka yuhuuddu marka ay la dagaalamayaan yacni marka yuhuuddii khaybar oo kale khatafaan markay la dagaalamayaan inay odhan jireen ilaahayow xaqa nebigaasaan kugu baryaynaa aad ballan qaaday inaad noo gargaarto aanu kaaga baryaynaa markaasaa loo gargaari jiray asarka markaa mufasiriinta qaar baa soo aroorinaya mufasiriin badan baa qoray can ibni cabaas ana yahuuda khaybara iqtataluu fi zamani aljaahiliyati maca ghatafaan fahazamathum ghatafaan fadaca alyahuudu cinda dalika faqaluu allahuma ina nas'aluka bixaqi nabiyi lumiy aladi wacadtana biikhraajihi fi akhiri zamani ila nasartana calayhim qaala fanusiruu calayhim yani mufasiriin badan baa qoray laakiin qisada noocaasi waxa weeye waa daciifa bilmara aad iyo aad bay daciif u tahay yani xaakim wakayruhu baa soo wariyey sanadkiisuna waxa weeye waa daciifun jiddan dacfigiisu waa daran yahay suyuudi wuxuu ku keenay kitaabkiisa lubaabu nuquul ee asbaab nusuulka ku saabsan waxaanu yihi waa daciif ayuu yidhi yacni suyuudina waxa weeye noocan maa tasaahul baa ku sugan marka waxa weeye wakhtiyada qaarkood axaadiis mawduucu u doodaa u yidhahdaa maya waa xasan iyo waa kada uu yidhaahdaa marka xadiis waxa weeye markaa innaba markaysagaa si lagu badbaadiye aan lahayn inuu yahay baa markaa ka muuqata sanad ahaanna waxaa ku jira cabdulmalik ibnu haaruun nin la yidhahda ku jira oo matruuk ah baa ku jira sanadka marka qisada noocaas mid sugan maaha waxaanu markaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen sida taqyadiin ibnu taymiya mufasiriintu waxay ku ijmaacsan yihiin cidday ku soo degtay inay tahay yuhuuddii madiine agteeda deganayd ee yuhuudda khaybar aynay ahayn yuhuudda khaybar aynay ahaynee yuhuuddii madiine agteeda deganayd inay tahay banu quraydo iyo banu nadiir iyo kuwa la midka ay tahay saasaa lagu ijmaacsan yahay ta kale intii hore ee markaa ka horraysay bicsada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuhuudoo intay carab la dagaalantay ka qaalib noqotay taariikhdiiba ma qorin wax lahayaba ma aha marka wax jira maaha warkani wax jira ma aha waxaa jira markaa qiso kale oo sanadkeedu markaa uu saxiix yahay baa jira oo tilmaamaya inay allah ka baryi jireen allahuma bcas hada nabiy ilaahu nebigan soo saar aanu rumaynno raacno dabeed niman kale qisada caynkaasi sidaa ku aroortay ibnu jariir atabari waa soo wariyey ibnu abi xaatim waa soo wariyey masaadir badan baa yani markaa lagu soo wariyey sanadkuna waxa weye waa qawi yani saa ku arooray naska waxaynu akhrin doonnaa yani darsiga kale in sha allahu tacala ayaynu akhrin doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk